raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu cala man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wasalim wbaarik wancim cla sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu alqismu thaali danna wa akhwaatuhaa horey waxaan u soo sheegnay cashrigii ka inooga horeeyey waxyaabaha markii mubtadaha iyo khabarka ay galaan shaqadii mubtadaha iyo khabarka bedela kaana wa akhwaatuhaa shaqadeedu maxay ahayd tarfacu lisma wa tansibul inna wa akhwaatuhaa shaqadeedu maxay ahayd tansibu lisma wa tarfacu lkhabara hey muraajacadii shalay faa'iidada u jeednaa faa'iidadii muraajacada weligaa wax muraajace casharaan iska qaadatay muraajaceen waxa weeye cashar aadan dhigan wey isku day inaad muraajacayso casharka waqti ku bixisid insha allahu tacaala maanta waxaan dhigaynaa idanka alle danna waa khawaatuhaa danna iyo walaalaheed danna iyo walaalaheed danna iyo walaaleed maxay ahaayeen talow yaa waatan danna iyo walaalaheed cadadu danna wa akhwaatihaa casharatun waa toban weeyaan tobankaasaan dhigayna in wax ku darsan waa dhici karta kitaabta kale wahiya danantu waxasibtu wakhiltu wazacamtu wara'aytu wacalimtu wawajadtu waittakhadtu wajacaltu wasamictu danantu waan u maleeye xasibtu waan u maleeye khiltu waan u maleeyey zacamtu waan u maleeyey ra'aytu waan ogaaday haa calimtu waan ogaaday wajadtu waan ogaaday ittakhadtu waan ka yeeshay waan ka dhigtay yacni wajacaltu waan ka dhigtay wa samictu waan ogaaday bay noqonaysaa iyadun waan arkay hadday noqoto macnihii meesha ku baxaya waay xukmu haadihi lafcaal afcaashaas aan soo dhaafnay xukunkoodu waxa weeye tansibu lmubtada'a walkhabara macan labadoo way kordhigaysaa alcilmu nuurun haye danantu alcilma nuuran aljahlu dulaamun danantu ljahla dulaaman labadoo way kordhigaysaa kaana wa akhwaatuhaa kan hore way godaysay ka dambana way kordhigaysay alcilmu nuur kaana alcilmu nuuran inna wa akhwaatuhaa kan hore way kordhigaysay kan dambay godaysay inna alcilma nuurun dannaa timaaday labada way kordhigtay in danantu alcilma nuuran soma jeedid waaya xukunkooda marka waxaa dhahaysaa tansibu almubtada'a waalkhabara maacan ay ana haadihi alafcaal ficiladani idaa dakhalat cala almubtada'i haday hadday galaan tajcalu almubtada'a mafcuulan bihi awalan mansuuban bay ka dhigayaan bihi koowaad oo kordhigan magacaasa siinayaan mafcuulun bihi awal mansuub wa tajcalu alkhabar maxay ka dhigayaan mafcuulan bihi aanin hee mansuuba ka ah warkaa ku dhacay tusaale danantu zaydan qaa'iman danantu bal ka saar zaydun qaa'imun danantu baa timi danantu zaydan qaa'iman kaanaa timi kaana zaydun qaa'iman innaa timi inna zaydan qaa'imun inta haddaa saaga kala qabato kala hayso kala xajiso bismi illaahi raxmaan raxiim baa ku dhacay <laughs> waaye see loo ciraabayaa danantu waa ficil iyo faacil waa ficil caadiya de wuxu ficil maadi mniy cala alfatx mniy cala sukuun litisaalihi bitaa alfaacil wa taana waa faacilkii damiir mutasil mniy cala dam fi maxrafi faacil intaan kusoo celinaa zaydan mafcuulun bihi awal mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi liannahu ismun qaa'iman mafcuul bihi aani mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fii aakhirih liannahu ismun khiltu lfataa khiltu waxaan u maleeyey alfataa hee mujtahidan qof dadaaliyan u hayste war maahay waa kasuul dadaal banu xitaa kasuulka asalnimadu waa imtixaan laa dila lilmar'i yacraa min tuqan wanuhan wain adallatu awraaqun waaqsan daci takaasula fi lkhayraati tadlubuhaa falaysa yascadu bilkhayraati kaslaan haddaa mar khayr dalbaysid cilmi dalbaysid ganacsado tahay ama shaqo kale ku jirto adduun ama aakhira ku jirto aad dadaalaysid kasaalnimada xagga iska dhig maxaa yeelay falaysa yascadu bilkhayraati kaslaan nin caajislow ah khayraadka adduun iyo aakhira midtoona gaari mayo markuunabigu sa indha u kala qaada sal ly slam wuu ku bilaabi jira allaahumma innii acuudu bika min alcajsi walkasal wax weyn ma ogta waa karbaash lagu saaray haddii kasalnimada kugu dhaco waxaa qaban karti male waan ka soo fadhidaa toban hawlood ay ku sugaysa baa soo fadhinaysaa war maxaa kugu dhacay caajisnimaa ku hays marka caajisnimada alla waa laga magangalaa caajisnimadu waa shay culus shay hawl badan wey weliba ardayga daalibcilmigaana caajisnimadu waa u daran tahay hadduu caajisnimo yahay asaga iyo cilmi waa kala fog yihiin khiltu waxaan u maleeyay alfataa mujtahidan khiltu maxaad dhahaysaa ficlun wa faacil min akhawaati danna tansibu isma wal alfataa waa mafcuulun bihi awal mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun manaca min duhuuriha liannahu ismun maqwaka mujtahidan mafcuul bihi aani mansuuba calaamatu nasbihi fatxatun aahiratun fii aakhiri muqadaro maahe soo muuqato qalnidhib daahiratun fii aakhirihi liannahu ismun mufrad liannahu ismun mufrad koobi baan rabaa liannahu ismun mufrad oo ujeedaa soo maa wajada aalibu wajada aalibu ardaygu wuxuu ogaaday wuxuu helay maaha wajada taalibu ardaygu wuxuu ogaaday alcilma cilmigu inuu yahay hee sahlan fudud inuu yahay buu qaar baa foobiya ka qaba ardayda cilmiga naxwwar naxwo miyaa baranaysaa wallaahi naxwo baran kara shiikhu maxaa dhacay wallaahi intaan isku dayey isku dayey isku dayey ku sari waayeyba nagna waa aaminsanaan qofka xaggan kama soo haray maskaxda wuxuu gashto wuu leeyahay walikulli imri'in hee maa nawaa haddaa u niyeysto cilmiga baranaysa cilmi nool inuu yahay sahla oo fudud kaaraba raba juhdi waa gaadhay wajada aalibu wuxuu ogaadaa tacaluma waxbarashadu inay tahay sahlan haye wajada maxaa dhahaysaa ficil maadi min akhwaati danna tansibu lisma wal aaalib waa faacilkii wax ogaanaya aaalibu faacilun marfuuc calaamatu rafcihi dambatun daahiratun atacaluma mafcuulun bihi awal mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun liannahu e ismun mufrad sahlan mafcuulun bihi aani mansuub magaca gabdhow wacalaamatu nasbihi liannahu ismun asalka hor wuxuu ahaa wejada taalib xagga iska dhig attacallumu sahlun attacallumu waa mubtada sahlunna maxaa weeye khabar kaana geli kaana atacalumu sahlan inna geli ina atacalluma sahlun danaawejadaa timi labadaba kordhig wajada aalibu atacalluma sahlan aalibu ah wajadtu todaasay la mid tahay waa faacilki yani baabu nacti su'aalaha ka soo shaqee baabu nacti warhoy waan tagnay war waan tagnay kitaabku waa tegayey warhoy ka faa'iidayso nacati waxa wy waa tilmaan qof markii la tilmaamayo see u tilmaamaysaa intaa macnaha kelmadu qaala almusanifu raximahullah wuxuu yidhi annactu tilmaantu taabicun waa mid dabagelaysoo raacaysa lilmancuuti kay tilmaamayso fii rafcihi godaalkiisa hadduu godan yahay kay tilmaamayso ayadana waa la godaaya wa nasbihi kordhigiisa haddii kordhigan yahay kee tilmaamayso ayadana waa la kordhigayaa wa khafdihi hoosdhigiisa haddii kee tilmaamayso hoos yahay ayadana waa la hoos dhigahayaa wa tacriifihi kan ay tilmaamayso haddii qof la yaqaan uu yahay macrifa ayadana waa in macrifo laga dhiga wa tankiirihi kelmadee tilmaamayso hadday nakiro tahay oo macrifo aysan ahayn ayadoona nakiro noqotaa tusaale waxaa dhahaysaa qaama zaydun alcaaqilu zayd baa arkay zaydkii alcaaqilu ee caqliga lahaa wa ra'aytu zaydan baan arkay alcaaqila ee caqliga lahaa wa marartu bizaydin baan soo maray alcaaqili ra'aytu qaama zaydun alcaaqilu wa ra'aytu zaydan alcaaqila wa marartu bizaydin alcaaqi dhehde alcaaqili maxaa la dhahayaa tolow faahfaahintaan galnay dakara almusanif raximahullah wuxuu sheegay anna sifata sifadu tatbacu inay raacayso mawsuufaha kay tilmaamayso fii waaxidin hal ka mida ah min alrafci waalnasbi waalkhafdi mid ka mida ah ku raacaysa raacaysa hadduu godan yahay ayadana waa la godahayaa hadduu kordhigan yahay waa la kordhigahayaa hadduu hoos dhigan yahayna iyo wa fii waaxidin mid bay kaga raacaysaa min atacriifi watankiiri macrifadii iyo nakiradii macrifa nakir maxay yihiin cashiray ka nuuguxi wey macrifa nakir maxaa la yidhahdaa kitaabka asaa isfuraya markay su-aal timaadaba cinwaan baa u imaanaya su-aashii faahfaahinaya tusaale ku siinaya day tusaale markaad tidhi qaama zaydun alcaaqilu soomaadhihin aydun huwa almawsuuf zayd waa kii la tilmaamayey mawsuuf waa kan la tilmaamo waxaa isku mid oday almawsuufu iyo almancuutu waa isku hal xabo waa kii la tilmaamayey asifatu iyo annactuna waa tilmaantii warkaama ku dhacay waayahay marka sideed muxuu yaha hadda almawsuuf waa kii la tilmaamayay waaya alcaaqil kelmadan waxaa weeye hiya sifatu waa tilmaantii horta intaa markaa garata haddaba alcaaqil oo sifa ah fa sifatu tatbacu zayd waxay ka raacday min jihateen laba dhinac bay ka raacday kow aluulaa maxaa weeye hiya almacrifa sidiisoo lama yaqaan caaqilna waa in la yaqaana zayd waa qof la yaqaano waa kan zayd caaqil see macrifo looga dhigaya al baa la raacinayaa al caaqilu baa la dhahayaa see nakiro ku noqota asha ka jar caaqilun nakiro wey markaa macrifo ka dhig alcaaqilu warkafahamti war markaa marku dhacay yaa shariifun waa nakiro macrifo ka dhig ashariifu kariimun waa nakiro macrifo ka dhig alkariimu soma jeedid zayd maadaama uu macrifo yahay caaqilna al baa ku darana al caaqil baan leenay intaasoo ka mid ma ahan o labaad aani waxaa weeye hiya rafca waa godaalka oo sida suma godna caaqilna waa la godaya maxaa la dhahayaa alcaaqilu haye see loo ciraabaya qaama waa maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalla lahu zaydun faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi liannahu ismun haddaa aamusan tahay darsi walba waan ku sheegaa haddaa aamusan tahay waa ka dhacaysa ila akhri baash yaa ilahee ila akhri hadaan ila akhrin khatar baa ku jirtaa maxaa samaynaysaa mar alcaaqilu waxaa leedaa fiiri ifatun lizayd waa tilmaan zeed leeyahay wa sifatu lmarfuuci marfuuc mid godan haddii la tilmaamana tilmaamtuna way godmaysaa <laughs> wa calaamatu rafcihiina dammatun daahiratun hayee ra'aytu zaydan zayd sooma kordhignaa maxaan dhahaysaa alcaaqi la zayd soo lama yaqaan caaqilna maxaan ku daraynaa al ra'aytu zaydan alcaaqila kariim haddaan maxaan alkariima ama ashariifa icraabteedu maxay noqonaysaa ra'aytu siida ficilu maadin kuwan waa kuwa ka nasan jira wey waa kuwa ka nasan jiray siida kalkalimatil wataa'u fii maxalli rafci waddadii yareed ficilu maadin mabniyun calas liitisaalihi bitaa alfaacil wataau damiirun muttasilun mabniyun cala dami fii maxali rafci calaa ma jirta ra'aytu somaan zaydan mafcuulun bihi wa calaamatu nasbih liannahu ismun alcaaqila sifatun lizayd wa sifatulman biman bun wa sifatulmansuubi mansuubun wa calaamatu nasbihi daahiratun fi liannahu marartu bizaydin alcaaqili haye alcaaqili in la dhao sax soomaaan ilaa hoos dhigantahay siduu hoos dhiganya ku racyaa maogta sooma ogid hay marartu tii yareed ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bitaa wataau damiirun muttasil mabniyun cala dami fii maxali rafcih albaau xarfu zaydin ismun majruurun bilbaa wacalaamatu jarih liannahu alcaaqil sifatun lizayd wa sifatun wakaa mar mansuubi mansuub majruuri majruur marfuuci marfuuc yaysan kaa khaldamin wasiiftan maxaa weeye wasifatu lmajruuri wa calaamatu jarrihi waa kaasoo icraab samictu waxaan maqlay muxammadan alfaadila hadda eeg jaa'a waxaa yimi rajulun nin baa yimi ninka ma la yaqaanaa waa nakiro haye caaqil maxaa dhahaysaa jaa'a rajulun al ma ku al ma ku daraysaa weyt ya ahi weyt jaaa rajulun rajul horta macrifa mise waa nakiro rajul waxaa nakiro la yidhaahdaa cidduu yahay lama garanayo rajul ma la garanaya ciddaa sheegayo waa nakira soomaan tilmaanta rajul aan siin doono almaan ku dara mise waan ka jaraa waan hee waa ka jaraynaa maxaa yeelay al waxay sheegaysaa cid la yaqaan anagana maxaa meesha noo yaala cid aan sidaa dar maxaan jaa'a rajulun caaqilun al waa ka jarta limaada al oo ka jarta dee la yaqaan ciddaa tilmaamaya maba la yaqaan maxaa waxa la yaqaan ugu tilmaamaya laakiinse meesha rajul arrajul jaa'a arajulu alcaaqilu macrifaya nakiro casharka noo soo socdo weeya jaaa waxaa yimi arajulu nin almuhadabu ee edab leh rakibtu lxisaana aljamiila haadihi suuratun jamiilatun yaskunu muxamed wuxuu degan yahay mansilan waasican samada arajulu lqawiyu ninkii awoodda lahaa wuu adkaysta haaulaa'i banaatun weeye caaqilaatun caqli badan weeyaan macrifada horta nacti ma garateen nactigu laba meel baa ugu muhiimsan shayga la tilmaamayo xaraka ku raaci macrifo iyo nakira ku yahayna ku raaci macrifo iyo nakira maxaa la yidhahdaa waa tan baabulmacrifati baabulhee macrifati sunna almacrifatu hamsatu ashyaa markaa maqshay kelmadan baa macrifa waa shan midkood kow al-ismu lmudmar isimkii damiirka ahaa waa macrifo naxw ana iyo wa anta walismu alcalam waa magaca gaarka loo leeyahay naxwu zayd iyo maka walismu lmubham horaa usoo dhigatay naxw haada wahaadihi wahaaulaa walismu aladii fiihi alalifu walaam iyo isimka alif iyo laam ee ku jirta alif maxaa laga wadaa al baa laga wadaa ismka al raacdo alwaladu alrajulu albintu ashaas inay ku jirto darteed buu macrifo u noqday ashaas marka macrifay sheegaysaa macrifa iyo wamaa udiifa kii loo tiiriyo ilaa waaxidin min haadihi alarbaca afartaas haddaan soo sheegnay kii loo tiiriyo wanakiratu nakira maxaa la yidhaahdaa waa kullu ismin waa isim kasta shaa'icin fii jinsi jinsigiisa ku faafsan laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar aan la kala xigin lama kala xigo haddaan dhaho rajul haddaan dhaho rajul nin aninkayni ma qaadan karaa waryaa nin anigi keliya ma dhici kartaa ninkan waa rajul ninkan waa rajul ninkani waa rajul ninkani waa rajul ninkani waa rajul ninkani waa rajul kulliba kelmadda rajul marka maxay ku faafsan tahay jinsiga ninka la yidhaahdo o dhan sama qaadan karo nankiraa la dhahaa imra'atun baa la hal gabara imra'atun ma qaadan kartaa maya waa nakira marka nakira waxa weye wuu faafsan yah marka waa ku dhacay soomaan lama kala xigo haddaan dhaho rajul ninkuu yahay ma soo qaban karo rajul kee soomaaliga way kala duwanta mataa nin haddaan dhaho ninkee sheegaya ma taqaanaa ninka sheegaya ninka kale oday ninkii ma fahamte nin aas la ogeyn weye dee gabadhii waa gabar aan naqaanay leesa gabar ka waran ma taqaanaa nakiro macrif waa intaa dee gabar waa nakiro lama soo qaban karo laakiinse gabadhii al lagu daray albintu adoo yidhi wey macnuhu waa fahamtay soomaa albintu macnee baa albintu gabadhii wey bintunna gabar intaas u kala saar macallinkii balkan carabigiisa al baa raacday dee almucallimu macallinna mucallimun ashaa ka jaraysa waa nakira iyo macrifa la kala dhaca waa fahamta soomaa waaya wa taqriibuhu haddaan nakirada soo dhowayno fahamkaan u soo dhowayno waxaa layidhaha nakiro kullu maa saluxa mid kasto ay ku habboon tahay dukhuulu lalifi wallaami calayh al inay gasho isim kasta oo al ay geli karto al hadda kuma jirta yaa al baa geli karta maxaa loo yaqaanaa nakiro rajul al ma ku jirtaa hadda maya laakiinse ma geli nakiro weeye marka muxamadun al ma geli kartaa badgeli al muxamed nakira maaha muxamed warkaa ma ku dhaca samaaun al malagayn karaa hadda ma ku jirtaa hadday markaa ku jirta nakira waa inaa fahamtaa laakiinse waa la gelin karayaa waa la gelinhee ah, faahfaahinta hoose jacala almusanifu hada albaaba mu'aharan can innacti sheikhu baabka nactiga wuxuu uga dambaysiiyey liannahu yuciinu taaliba calaa macrifati ma alfarq bayna alnakirati waalmacrif ardayguu kaalmeenaya hadda markaan soo dhigayna nactiga soomayna ku wareerin nacrifa nakira maxaa la yidhahda kan waxaa loo keenay inuu kuu fahfaahiyo casharkii hore falmacrifa haddaa macrifo maqasho isim la yaqaan haddaa maqasho cidduu tilmaamayaahy kamaa dakarahu lmusanif raximah llah waa hamsatu shan waxyaabood waay kow alsm lmudmar alsm alcalam alsm lmubham almucarafu bial mid algashay iyo maa udiifa ilaa waaxidin min haadihi alarbaca afartaa mid ka mida kii loo tiiriyey eeg hulaamun xabdixamuud buu keeni doonaa ka soco falmudmaru damiirku kulluhu macrifa kulli maxaa weye damiirko dhan lixdankii waa wada macrifo sawaa'un kaana min damaa'iri rafca wadamaa'ir nasba iyo wadamaa'ir kuu doona ha ku jiro walcalam calamkuna calam maxaa la yidhahdaa huwa calam waxaa la dhahaa hoosta ka xadhiiqo huwa alismu waa magaca almaqsuudu loola jeedo bishayin shay mucayanin gaar ah shay gaaraa ah la siinayaa tusaale muxammadun waa magaca gaar caliyun makkatu faatimatu waka calamka waxaa lagu yaqaanaa mar haddaa waxaan aha maqashid macnaheed waxa weeye hal qof baa qaadan kara waa magaca hal qof qaadan karaa calam la yidhaahdaa arrajulu nin ma qaadan karaa markii maamadii wiilka dhashay heblaay wiilkaagu magacii wiilkaaga arrajul baa la yidhaahdaa suuragal miyaa haddaysan suuragal lahaa arrajul magac la qaadan karo uusan ahayn macnaheedu calam ma aha ma fahamti laakiin haddaa u bixiso wiilkaaga waxaa ladhadaa muxamed waa lagu qancayaa haa maxaa yeele waa magac gaaroo qof gaarahee uu qaadan karayo ma fahamte waaya fa yakhruju markaan calam aan sidaa dhahno waxaa meesha ka baxaya maa laa yakhtasu biwaaxidin cid gaara ah waxaysan la bixi karin tusaale almasjid iyo albeyt yahee idan haddaba anna haadihi alasmaa asmaada hadda aan sheegnay almadrasa iyo almasjid albeeda laa tasluxu an takuuna calaman lishayin mucayanin faqad hal shay looma bixin karo ah, masjidka xaajacalehee almasjid waa la yidhahdaa soomaan laakiinse masjidu xaajacali markaan dhaho kan miyaa isugu soo dhacaya magaca gaara marka calam buu noqda markaa markaada fahamta soo maa nakira maxaa la dhahaa annakiratu kamaa dakara musanaf waxa weeye kullu ismin magac kasta oo laa yakhtasu biwaaxidin duuna alaakhar aan la kala xigin lama kala xigo ay waxa weeye halka bal fiirso waa laguu soo koo waa kullu ismin ism kasta oo laysa mudmaran aan damiir ahay walaa calaman calamna aan ahayn walaa mubhaman isim mubhaman aan ahayn walam tadkhul calayhi alna aysan ku jirin markaa wamaa lam yudaf ilaa waaxidin min haadihi alarbaca afartaa mid ka mid aan loo tiirin intaa ma ku dhacay fa haada yusamaa nakira shantaa hadda aan sheegnay wixii aan ahayn maxaa la yidhaahdaa nakira la yidhaahdaa maqsuud lmualifi qowli markuu lahaa kullu maa saluxa dukhuulu lalif wallaami caley muxuu ka wadaa ay wuxuu ka wadaa ana isma annakirati huwa aladii yaqbalu an tadkhula calayhi albaa geli kartuu ka wadaa isimka nakirada maxaa albaa geli karaysa waayahay waayahay meeshuu ku yidhi sheikhu haddaba wamaa udiifa ilaatusaalihii hore muxuu yidhi masjid iyo fasl iyo qalam iyo kitaab iyo jamal almasjidu alfaslu alqalamu alkitaabu soma dhigi kartid fii qowli mualif yidhi wamaa udiifa ilaa waaxidin intaa iska fiirso ay ana isma nakirati isimka nakirada loo yaqaan idaa udiifa haddii loo tiiriyo ilaa waaxidin mid oo min haadihi alarbacati almadkuura afartii aan soo sheegnay ah mid ka mid a ah haddii loo tiiriyo yakuunu wuxuu noqonayaa macrifatan mucraban khalad wey yakuunu wuxuu noqonayaa macrifatan buu noqonayaa warkaama ku dhaca muxuu noqonayaa macrifo xaytu kaana fi l nakiratan halka oo markii hore ahaahee nakira uu ahaa tusaale idaa udiifa haddii loo tiiriyo lafdu kitaab hadda kelmada kitaab eeg kelmada kitaab markaan dhaho ma damiirba magac gaar loo leeyahayba ma isi mubhamaa al miyaa ku jirta intaa midnaba haddaysan ahayn maxay tahay ha uga baqin maxay tahay nakiro lafdiga kitaab marka laba siyaabood buu macrifo noqon karaa in alla raaciyo oo la yidhaahdo alkitaabu macrifu noqdo ma haysa intaa taas waa midda iyo inaan alla raacin laakiinse loo tiiriyo afartii hore mid ka mida loo tiiriye damiir baa loo tiiriye kitaabuka leeya idaa udiifa lafdu kitaab ila damiir haddii loo tiriyo maxaa dhahaysaa taqulu kitaabuka waxaa lena kelmadii kitaab ahayd macrifay noqotay maxaa yeelay shay macrifa baa loo tiiriyey tusaale fuuqsinaya reer magaalku iska isticmaalaan wiilba xaggaa ku arta wiil wiilkayuu yahay lama yaqaan waana kiro waa gartamaan hadhowaalyidhikayaa dhalay baratay cid la yaqaan baa baahee u tiirisa soomaa hadeerna sidaan waa kitaab maadan aqoon kitaab kitaabkee kitaabka waxa u tiirisa cid hee aad taqaan adaan kuu tiiriye kitaabuka so adigu kuma aqaani kitaabkitaabkii ogaada calatuul kitaabkii waan gartay wuxuu ahaa kitaabka ciddii lahaydba mar haddaan ciddii kitaabka lahayd aan gartay kitaabkiina hee kitaabuka kitaab marka waxaa waa calam waa macrifo muxuu macrifo ku noqday shay la yaqaanba oo damiira soo maahan u tiirinaa calam baa loo tiirinay qof baan u tiirinay kitaabu caliyin caliso lama yaqaan kitaabkiina waa la aqoonsada kitaabka mu'al lagu daray muxuu carifada u noqda allaguma darine shay la yaqaan baa loo tiini maxaa kaasoo loo yaqaana idaa udiifa ilaa waaxidin min haadihi alarbaca wey haye ismuha baa u tiiriye kitaabu haadihi gabadhan kitaabkeedii haadihi tan gabadhan haadihi soo lama yaqaan gabadhan kitaabkiina waa la aqoonsaday kitaabu ladii kii kitaabkiisii mid asrtaqaanin kitaabkiisi wey waidaa udiifa ila smin fiihi cal taquulu kitaabu lmadrasa iskuulka kitaabkiisi almadrasa macrifo ma tahay mise maa almadrasa macrifo ma tahay sheekh sheekhaygiiow almadrasa macrifo ma tahay maxaa ku tidhi waa mar hadduu asagu macrifo noqday wuxuu awood u leeyahay shay aan laqon haddii loo soo tiriyo inuu ka dhigo kitaab macrifo miya kitaab nakiro wey soomaan idin kitaabku yaama garan karne dhehdaan dhahno kitaabulmadrasa iskuulka kitaabkiisii waan baran aqoonsanna kitaabku wuxuu ahaade kala saar majis bayn adil asmaa ila calam oo mucaraf bial waladii udiif kala saar sucaad axmed alkursi annafsaaca jamaal qalamii masjidu haada qiyaamu lleyl baabulcafi <coughs> waa soconnaa soma soconno yaa haahey idanka alle saafgeeslu aad aadhee kuleelkaa lagu gooyaa intuu kulul yahay baa la jaraa hadduu qaboowaado marlabaad maxay u baahanaysaa haddana hee in la kuleeliyo marka waa in ma og tahay mm-hmm baabulcadfi cadafkii baabkiisii qaala musanif raximahullah wa xuruufulcadfi cadaf waxaa laba shay in laysku xiro cali iyo iyadaas wey cadafku casharatun weeye hiya alwaaw walfaau waumma waw am waima wabal walaa walaakin waxataa fii bacdi almawaadic meelaha qaarkoodna xataa waxbay cadfisaa wey macnuhu fain cadafta haddaa ku dafacta asna waa godaysaa aw calaa mansuubin shay kordhigan haddaa ku dartana nasabta waa kordhige aw calaa makhfuudinna khafadta waa hoos dhigaysaa aw calaa majzuuminna jazamta waa reebaysaa taquul waxaa dhahaysaa qaama zaydun wa camrun wa ra'aytu zaydan wa camran wa marartu bizaydin wa camrin rintu waa inay xoog weyntaa maxaana ku dhacayae gaajaa jirta gaajo yaa rintu waa inay saqafku ka cirara xaaskinnimada intaa le wa zaydun ninka zeelaya lam yaqum waa lam yaqcud hoos aan u galne cadaf waxaa la yidhaahdaa huwa an yushaarika inay wadaagaan itnaani laba qof aw aktar ama ka badan xukman hal xukman waaxidan hal xukman inay wadaagaan caliyo geelle imaanshay wadaageen inay wada yimaadeen tusaale lagu siiye idaa jaa'a hadday yimaadaan muxamed kow iyo cali iyo macallinkii iyo aabbe iyo wiilkii hadday yimaadaan falaysa mumkinan suuragal ma aha an najcala likulli waaxidin minhum jumlatan mustaqil markasana jumla u samayno aan dhahno day jaa'a muxamadun haddana jaa'a caliyun haddana jaa'a almucallim haddana jaa'a alabu haddana jaa'a alibnu waa mid kastadaa ah jumla u samaysid luqadda cadhiga waxaa kaga ciyaartay sharaftii baa kaga ciyaartay waa garata soo maha marka si looga cararo mid kasta in jumlo loo sameeyo waxaa la sameeya wax layaa alcadfu hal jumla waa la samaynayaa kulli waa lagu dabataxaya wowbaa la dhexdhigayaa kulligood shaqadii ma soo koomin meeshaan ka dhigi lahayd jaaa muxamedun jaaa caliyun naftaada kaa dhacaysa kandumas waxaa sheegtid oo suuxaysa enerjigiiba dhammaade laakiinse haddaan dhaho jaaa muxammadun wacaliyun waalmucallimu walibnu waalabu maxaa iga baxay yaa fududeeya hawshaas alcadfu baa fududeeyey cadfiga muhiimadiisa ma garateen waaya mila an naquula inaan dhahno baa ka reysanaynaa jaaa muxammadun jaaa caliyun jaaa almucallim jaaa alabu jaaa alibnu lianna fi luqati alcarabiya maxaa yeeley luuqadda carabiga waxaa ku jira maa yugnii wax kaa kaafinaaya can tikraari alficli ficilka ee jaaa ja'na soo celiso wax kaa jiro oo weeye idaa kaana waaxidan wa huwa alcadfu fataquulu jaaa muxamadu wacaliyun waalmucallim wal ab walibnu ku dabaxir wax kaloo dhan ilaa iyo boqol sii waldaarabti xuruufulcadf horta muhiimadda cadafka wataa meeshay jumlooyin fara badan samaysan lahayd maadaama dadkani hal xukun oo imaanshaha wada sameeyeen inaa hal jumla samayso kadibna cadaf aa wada saarto waa faa'iidada ugu weyna cadafka xuruufta loo adeegsada cadafka maxaa weeye waa toban weeye wow iyo fa iyo uma iyo aw iyo am iyo imaa iyo bal iyo laa iyo laakina iyo xataa soo xukunkooda muxuu yahay xukmulcadfi alcadfu xukunka fiirso alcadfu yatbacu wuxuu raacayaa almacduufa kii lagu xiray fii waaxidin hal buu wuxuu kaga raacayaa fii min rafcihi wa nasbihi wa khafdi ama godaal iyo jasmihi ama godaal ama nas kordhig ama hoosdhig ama reebniin kan lagu xirayo ka horeeya hadduu godan yahay waa gode hadduu kordhigan yahay waa kordhige hadduu hoosdhigan yahay hoosdhig hadduu reeban yahay reeb tusaaleday xadara waxaa yimi almudiiru almudiiru sooma godna mucallim maxaa samaynaysaa waalmucallimu wa samictu waxaan maqlay almudiira haye sida waalmucallima wa sallamtu waxaan salaamay cala almudiiri waalmucallimi soma jeedid xarakadaa ku raacinaysaa macnaha ay faa'iideynayaan maxay tahay tolo xuruufulcadfigani wowdu macno ma leedahay goormaan adeegsanayaa wow goormaan uma adeegsanaya goormaa aw adeegsanaya waa inaa kala barataa liskama adeegsada waxa markaste waaya goorta adeegsan layd makuu sheegaa yaa diyaar ma u tahay haye wowdaan ka bilaabaynaa wowdu yufiidu waxay faa'iidaysaa ishtiraaka alficli faqad ficilka in la wadaago bes bay labadan qof ficilkii inay sameeyeen bay sheegaysaa keliya macnuhu muxuu yahay macna alishtiraak waxaa weeye anna alwaawa wowdu tuwadixu waxay faahfaahin ka bixinaysaa ana haadayni shakhsayn labadan qofi maalan tusaale weeyaane yashtarikaani alficla ficilka inay wadaagaan wax kale kama dhexayso imaashay wadaagaan tegid bay wadaagaan bes tusaale dayb jaa'a caliyun wa muxamed wa'daasi cali iyo maxamed udhexaysa waxay sheegaysaa cali iyo muxamed hee inay labaduba hee imaadeen oo labaduba imaanshahaas jaaah ay wada leeyihiin wax kalena tusin mayso yaa soo horeeye iyo yaa dembeeye iyo nanoo sheegi mayso waxaaba dhici karta maxamed inuu soo horeeyey oo calidimbeyaa dhici karta wowdu marka shaqadeedu maxay tahay keliya inay cadayso labadan qof oo ficilkaas inay wada leeyihiin bas sida loo ciraabaya jaa ficlu maadun yucan lfati laa maxala lahu dhaxanta isaga kici caliyun wa calaamatu rafcihi lannahu haahey alwaaw xarfu wakaa muxamed mactuufun calaa caliyin cali baa lagu xidhay wacadful marfuuci marfuuc mid godan wixii lagu xirayna asna muxuu noqonayaa wuu godmayaa wa calaamatu rafcihi wakaa liannahu ismun alfa fada gormaa la adeegsadaa alfaau fa'du tufiidu waxay faa'idaynaysaa adtartiib in la kala horeeyey kan hore baa marka hore yimaaday watacqiib in la isku xigay wax wakhtigiisan u dhexayn in la hayay ay waxa weye tufiidu waxay faa'idanaysaa anna waaxida minhumaa labada midkood ayaa jaa awalan markii hore yimi uma kadibna tala alaakhar kii dambaahee soo raacayoo ku xigay walam yakun baynahumaa farqun yudkar wax farqiyow la sheegana uma dhexayn warkaama ku dhacay tusaalaha fiiri xadara talaamiidu ardaydii baa timaaday falmudarisu baa ka daba yimi ma wada socon miya wada socdeen ardadaas soo gashay markii haddana waxaa soo galay fada marka waxay sheegaysaa inay la kala horeeyeen laakiinse waxba aan lehe wax wakhtiga uusan u dhexayn sia loo ciraabaya xadara ficlu maadin war sii haddee kow atalaamiidu alfaa xarfo almudarisu macduufun calad وcaطfu اlmarfuuci وcalaamatu rafcih لأnnahu baarak allah fi uma gormaa la adeegsadaa uma waxaa la adeegsadaa atartiib tufiidu tartiib in la kala horeeye sheegaysaa wataraahi waqti badanna inuu udhexeeya sheegaysaa qur-aankaa tilmaamaya macna taraaqi waxa weeye ay anna waaxidan minhumaa ayaa jaa'a awalan markii hore yimi uma tala al aakharu kii dambaa haddana ku xigsaday bacda mudda waqti kadib waqti kadib buu ku xigsaday fiiri marka arsala allaahu alla wuxuu soo diray muusaa buu soo diray uma kadibna ciisaa buu soo diray calayhi asalaam arsenal uma muuse ciise inta udhexaysay muddo mudda udhexaysay nebi muuse miyaa ogtahay tahay iyo nebi ciise muddo dhan baa udhexaysay yaa waay arsala allaahu alla wuu soo diray muusaa uma hee ciisa buu ka soo daba diray iskumaysan xigi markiiba waqti baa u dhexeeyey nebi muuse calayhi salaatu wasalaam xilli wuxuu dhashay reer bani israa'iil si fiican loo galay oo ninkii ahaa magaciisii ii sheeg yaa fircawn ninkii ahaa uu birta ka caslay uu yidhi wixii ragana hee hala wixii dumarana hala iska daayo nebi muuse hooyadiis alla u waxyooday ilhaam buu u waxyoodayo waxaa lagu yidhi wiilka yarkaa intaa meel ku rido badda hee ku tuur nebi muuse calayhi salaa salaam baddaa lagu tuurayo maamadii nebi muuse dhashay calayhi salaam waxay samays gabadheedii bay raacaysaa waxay tidhi korka ka fiiri haa meeshuu ku dambeynaya wiilkaygu korka ka fiiri ilaahay baa qalbigeeda u qaboojiyey nebi muuse suu u socday agee buu gala yaa ninkii lagala carirayay oo ahaa iishay magaciisa baala ku degtay fircawn ahaa buu hee buu gurigiisa u galay waa la soo qabtayoo fircawn odaygii ahaa islaantiisii baa nebi muuse ku dhigtay waxay tidhaahday da waxaa dhici karta hee inuu wiil aan korsanno wiil uu noo noqdee ilaahay baa meesha wax ka watee nebi muuse maamadiisii baa loo soo celiyey lacagna lagu siiyey inay naaska nuujiso kadibna hee mushahaar ay ku qaadato hooyadiisba wiilkeedina way haysataa mushahaarna waa loo qoray ka waran meeshu alla wato heedhe ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camala ma ogta nebi muuse wuu weynaadayo walamaa balaqa ashuddahu wastawaa ataynaahu xukman wa cilma nebi muuse markuu weynaaday hadda nin weligiis dulmiya howlahaas la so-aaday maah reerkiisa reer bani israa'iilna niman la dulmiyo bay ahaayeen addoommo laga dhigto reer bani israa'iil reer yahuud iyo reer fircawn ma ogtahay baa dusha ka maro la yaab leh wuxuu arkay maalin asagoo maraya nin reer bani israa'iiloo la haysto oo la raranayo oo markaasuu yidhi war ninka ka fuqo kiibaa iswaalay reer bani israa'iil reer fircawnoo feer buu dhiibay hal feera buu liqsiiyey fa wakasahu aakhiru aade waa dhintay hal feeruu ku dhintay wuxuu tabaryara feerka nebi muusaa feer la yaab la ahaa sheekh maaha feerku magacu feer ka yahay mooye feerku feer la yaab lu markuu ku dhuftay nebi muuse ilaahay wuu ka baryay inaan la fashilin maalin dambe asagoo iska yara gaabsanaya nebi muuse waa kii laftigiisi laftigiisibuu arkayo qolo kala raranayso kiibaa u yeertay innaka la qawiyun mubiin baa tahay muusow kaala ninka iga qabo oo meel iga saar isagoo soo socda waxba aduu isira bedelayo ninkiibaa wuxuu yidhi muusow aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bilams ma waxaa rabtaa sidaa ninka hore u dishay waa nin xaalkiisa aan laga warhayn oo fircawn u weerarsan yahu ninkayaa dilay buu ka hayaa kanaa fashilayo war ma waxaa rabtaa sidaa ninka hore dishay inaa hee ii disho somaali waxaad tidhahdaa doqon hee nebi muuse habaaray haa <laughs> ma ogta ninkuu ka dhiciyey baa halkaas la istaagay nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ninkii markuu maqlay dibadduu ku dhacay ninkii fircawn baa warkii loo geeyay nimankii mile baa tashadayo wajaءa min aqsa almadiinati rajulun yascaa qaala yaa muusaa ina almala xogtiibuu uga dhacay war muusow waa laguu tashanayay xogtaada waa la helay ninkiinaa dishay waan laguu tashanahayey meesha isaga carar fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab haa wuu baxay aduu calaaya xaal reer madyan buu aadayoo mudduu socdayoo ceel buu tegayoo ceelkii wuxuu u qaalataa laa nasqii xataa yustira rica niman meesha niman baa xoolaha waraabsado oo heedhadee annaguna intay raggaasi meesha ka baxayaan waanu iska sugaynaa markaanu iska sugno hadhow marka meesha ka baxaan baa anugu iska waraabsanaa aabbahay haddii rag la rabayna aabbahayana waa shaykhun kabiir fasaqaa lahumaa muusan dhihin miiska wadaalkana geeya aan kala saxiixana shaqooyinka anaa idin waraabinaya maxaa ii qabanaysa mise mashaa'isaa lama gelin nebi weeye ma ogta weli nebinimadii nooma sheegin fasaqaa lahumaa uma tawallaa iladi markuu u dhammeeyey iska socda buu yidhiiyo asna hooskiibuu iska tegayo duca la yaab faqaala innii limaa anzalta rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir khayr adduuniya mid aakhiraba wixii allow ay ugu talagashay waa ka baahnahay caawo eber baan ilaahay ii gargaar wey ducadaas adiga kuu fiicantay ina akhriyid qof kasta wuu akhrin karaa yaa rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir waa ogta nebi muuse meel alla wax ka wada weeyaane labadii gabdhood mid ka mid a ah soo laabato yo aabbaheed soo dirayoo u timi waxay tidhi inna abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana haa wuu yimiyoo meesha dhiilbaadhiilsmataqaanaan heshiis baa la saxiixda heshiiskiisoo aayadii <clears throat> innii uriidu an unkaxaka ixdabnataya haatayni calaa an taajuranii amaaniya xijaj fain atmamta cashran wamaa uriidu an ashuqa calayka satajudnii in shaa allah u wada aayadda dhiilkii la saxiixday toban sano dheh ama sideed sano intay tahayba nebi muuse xaggaasuu ka shaqeeyey isla gabadhiina waa lagu soo daray meel dhex asagoo maraya waadigii baa looga yeeray halkaasaa nebi looga dhigay maogta leen fiican weeye leen fiican buu soo maray dadaal buu soo bixiyey ilaahay baa doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa hee doortay oo nebi ka dhigay de daraso culus baa la siiyey xidigaa loo xidhay nebinimaa haddii xidiga loo xiray maxaa shaqo kale hawlaa usoo arkay teetal culus buu wataay fircoon buu u tegey fircoon nin hawl badan weeyaan qisada nebi muuse way dheertahay moogta halkaas noogu xidhan waaya alfa waan garanayahaye eh? maxaa inoogu xiga uma tufiidu tartiiba wtaraakhi uma maxay faa'idaysaa tartiib iyo taraakhi arsala allaahu muusa uma ciisa calayhim asalaam see loo icraabaya arsala ficlu maadi mniyan cala alfatxi laa maxalla lahu allaahu faacilun marfuucun wa rafcihi liannahu ismun muusa waa ciddii la dirayay mafcuulun bihi mansuub fatxatun manaca min duhuuriha liannahu ismun maqsuur uma xarfu ciisaa hadda muusa xarakadu kama soo muuqto way kordhigan tahay soomaan ciisaana shay xarakadu askama soo muuqnayn baa lagu cadfa isna waa kasii daranya ciisaa macduufun calaa muusa wa cadful sama kordhignaynte haba u qorsoon hada sama kordhignayn wa cadfulmansuubi wa calaamatu nasbih manaca min duhuuriha liannahu ismun maqsuur calayhimaa calaa waa xarfu jar walhaau damiirun mutasil mabniya cala alkasr fii maxalli jar wlmiimu xarfu cimaad wlalifu cala taniya waana khabar labadaasi khabarkii hayr mufradka ha weye asalaam maxaan idhi mubtadaun marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun daahiratun waaduu yidhi assalaamu calayhima soomaalida alxamdu lilah soomaaan soo dhigan way la mid aw tufiidu waxay faa'idaysaa takhyiir tana aad ugu fiican bal tan fiirso aw waxay faa'idaysaa takhyiir laba shayoo la kala dooranayo waa goorma idaa lam yumkin iljamcu haddaan labadaba la qaadan karin de laba shay aan la wada qaadan karin markay yimaadaan aw haddii la isticmaalo mid doora wey macnuhu wa idaa amkana aljamc haddii laba war isku darsan karana fainahaa tufiidu libaaxa inay bannaan tahay bay sheegaysaa aw marka laba macna leedaha ibaaxa ama takhyiir takhyiir ama ibaaxa takhyiir waa goorma hadaan labada la isku dari karin ibaaxana haddii tusaalaha fiiri ninkii waxaa lagu yidhi geellaaha yaa geelle tasawaj hindan aw ukhtahaa war geelle ama hindo guurso hee ama walaasheed gabaninkumadu guursan karaa wa an tajmacuu bayna alukhtayni lama ogola in gabar iyo walaasheed hal nin wada qabo marka tan maxay noqonaysaa laiskuma keeni karee maxay noqonaysaa takhyiir aw ama hinda guurso ama tan kala bal fiiri udrusi lfiqha aw inaxwa fiqiga baro ama naxwaha tan laba mid doora miyaa labadaba waa kuu bannaantaha weeye waana saa u fahamta tasawaj ciraab tasawaj ficlu amrin mabniyan cala asukuuni laa maxalla lahu wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta haye hindan mafcuulun bihi mansuub fatxatun li'annahu ismun aw xarfu caطfin ukhta macduufun calaa hind wa caطfu lmansuubi wa لأنه اسم أخت مضاف وهاد ها ضمير متصل مبني يا سيحضي في محل جره مضاف mudaafun ilay am baa ku daraynaaye am tufiidu waxay faa'idaysaa hee tacyiina alabi tacyiin in la xadido wixii la iska rabay macnaha waa kan fiiri ana saa'ila kan wax ku weydiinaya yaclamu wuxuu og yahay anna waaxidan min alamrayn labadan shay midkood saxiixun inuu sax yahay laba arrimood midkood inuu sax yahay buu og yahay laakinahu laa yastadiicu laakiinse ma awoodo an yufariqa baynahumaa inuu kala saaro labadan mid inuu sax yahay buu og yahay ku ahaa buusan garanayn laakiinse warkaa markuu dhacay anbu adeegsanayaa liyastawdixa suu u dalbaday in loo kala faseexiyo de tusaalaha fiiri ninkan adarasta alfiqha amin xadiia ninkan wuxuu og yahay fiqhi xadiis midkood inaa baratay buu ogyahay muxuusan ogeyn laakiinse kuu ahaa muxuu rabaa marka in midkii uu ahaa hee adarasta alfiqha amin naxwa amin xadiia warma fiqhi baa bartay mise xadiis kaa baratmidbaa weena barataye ku ahabaana garanayne ii sheegdee ma garat maxaanasa marka adarasta alhamsatu lilistifhaam haye darasta ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhiri manca min duhuurihaa fii ma huwa mabniyin cala alfath fii maxalli rafih alfiqha mafcuulun bihi wa calaamatu nasbih am xarfu alxadiia wacalaamatu nasbihi lnahu ismun mufrad am imaa kelmadaas ayadu ciraab ma leh tufiidu takhyiir wax la kala dooranaya waa awgee la mid ta mithaal faimaa manan bacdu waimaa fidaa'a nimanka gaaladaa lasoo fa faimaa manan bacdu inaad galladaystaan oo iska fasaxdaan fidaa ma mayna hee madax furasho ka qaadataan wey wasanuajilu icraabahaa in shaa allah gadaal baa udhigaynaa icraabteeda wey hada wabillaahi tawfiiqu wsala allahu wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin